بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث قال يقول سمعت عن مغلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السبولة لا يحكم ما يحكم axadun axadna bayna snayni laba ruux dhexdooda ma xukumayo wa huwa isaga oo qadbaanu mid cadaysan ah muttafaqun calayhi bukhaari muslim aa soo saar laa yaxkumudaasi waa khabar oo bimacnaa annahyi ah ma xukumo bimacnaa yuusan xukumin waay yuusan xukumin oo nahyi ah way macnaha axadna yuusan xukumin laba ruux yuusan kala xukumin isagoo cadhaysan ayib cadhada waxaa la mid ah markuu ruuxu xanuun siyaado a ah dareemayo ama ka ama gaajo daran uu dareemayo ama uu daal ziyaado a ah dareemayo ama ixtiqaan kaadi ama saxaro oo kale ay hayso oo celcelinay ama hurdo qaalib ah aad buu lulmaysan iyo wixii la mid ah. sidaas culimadu leeyihiin oo qodobka uga qiyaas qaadanaya ciladuna waxay leeyihiin iyo munaasabadu arrimahaasi waxay diidayaan tasabutkii iyo hubsashadii inuu qaadigu iyo garsooruhu ka baaraan dego garta u qaadayo oo hubiyo taasay waxoogaa carqaladaynaysaa oo diidaysaa macnaha ayib waxaa la mida buu leeyahay imaamuulbukhaari sida baabayntiisa laga garanayo muftiga jawaabaya masaa sharciga ka jawaabaya ayaa la mida baab yaa ka muuqata oo wuxuu baabeeyey imaamuulbukhaari baabun hal yaqdi alqaadi aw yufti almufti wahuwa qadbaan yani qaaligu ma xukumaya muftiguse ma jawaabaya isagoo cadhaysan marka inuu isku mid ka dhigaya ka dhigayaa ka muuqata macnaha ayib cillada wataa aan sheegnayo waxay culimmadu leeyihiin waxaa ku jira tashwiishu lfikri wa mashhalatu alqalbi can istifaai maa yajibu min annadar bay leeyihin maskaxda ruuxu markuu cadhaysan yahay ama markuu maalan aada u gaajaysan yahay ama aada u ooman yahay ama aada u daallan yahay xaaladahaasi markay haystaan maskaxdiisa tashwiish baa haysta way mashquulsanta fiiradii iyo baaraandegay arrintu u baahnayd yay marka yaa isdhimaysoon sidii la rabay u suuroobayn marka waxay keeni kartaa inuu sawaabka uu garab maro oo cadaaladii iyo sidii la rabay inuu xukunkiisu garab maro sababna ay taasi u noqoto ayay keeni kartaa ayib markii ay arintaa gaadhsiisana oo ay keenayso in xaqii iyo baatilkii ay isku darmadaan oo ruuxii cadhadiisii ama xaaladii haysatay ay keeni karto inuu xaqii ka leexdo xaaraan bay noqonaysaa markaa leanna waxaa dariica ama sabab qaayo xaaraama ku gaadhsiinaysa waalwasaa'ilu lahaa axkaamu alghaayaat shayga wasiiladaana shayguu ku gaadhsiinayo xukumkiisa leeyahy qaayadu ku gaarsiinaya hadday xaraam tahay wasiiladuna waa xaraam hadday qaayadu jaa'is tahay wasiiladuna waa jaa'is hadday qaayadu waajib tahay wasiiladuna waa waajib waa kada sidaas macna tayib waxay isku khilaafsanyihiin culimadu hadduu intuu isagoo cadhaysan ama xaaladahaasi haystaan uu xukumka qaato ma fulayaa mise fuli maayo ayib xanabilada qaarkood waxay ku tageen inuusan xukunkiisu fulaynin oo uu baatil yahay jumhuurtuna waxay leeyihiin haddii uu xukumo xukumkiisaasna aan la helin wax caddaynaya inuu ku khaldamay xukumku waa fulayaa bay leeyihin laakiin khalad buu galaya saas macana xukunkii haddaan wax caddayna loo haynin oo ku tusaya inuu khalad galay dee bilaash yaan la burinin yaan la burinin bay jumhuurtu leeyihin laakiin bacd alxanaabila waxay leeyihiin maadaama la reebay oo shaaricu reebay nahyigu fasaad buu faa'iideynaya saas daraadeed xukunkiisa o dhan ba hala buriyaba mar hadduu cadhaysanayo xaaladahaas ay haysteen leeyihin macna waxaa kaloo iyadana eh, mudan in la baraarujiyo xadiidku ma kala qaadin maraatibta qadabka qadabku ma aha yani male daabit oo mundabita maaha qadabku dadku eh, cadhadoodu isku wada mustawa maaha isku wada level maaha cadhadu dadku iyo ashkhaas ahaanna cadhadoodu waa kala gedisanta oo qaar baa cadhadoodu sii xag jirta cadhada lafteedii ruuxa laftiisa cadhoonayana xaaladihiisa waa kala duwanta mar waa cadho aada u culus oo laga yaaba xataa miyirkiisa inayba muxuu ahaay wuxuu ku hadlay wuxuu samaynaya uusan garanay mar waa dhexdhexaad mar waa cadho iska basiidoo ruuxii waa joogaayo waxoogaa laakiin muxuu ahaaye waa qayra xumaaday marka iyada lafteedii baa waxay leedahay maraatib leh marka maraatibteeda ma la kala qaadaya mise lama kala qaadayo waa mas'ala khilaafiyo waxay leedahay xadiidkii nabigu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam la talaqa fi ighlaq la talaqa fi ighlaq furid ma jirto markuu ruuxu xirmo ighlaqa wax la yidhahdaa ruuxa inuu wax walba ka xidhmo waxayna soo gelaysaa bay leeyihiin markii la qasbo oo jid kale uusan u furnayn iyo markii inta cadho ka tanbadiso uusan jidno u furnayn meeshaasuu ibnuqayim kaga hadlaya wuxuu leeya cadhadu waa saddex marxabo mid ruuxa wuxuu miyirkiisii iyo fahamkiisii iyo garashadiisiiba way tagsiinaysaa oo dadba markay cadhoodaanba waxay samaynayaan iyo waxay ku hadlayaan aanba garanayninba taasi wuxuu leeyahay waxba kama laazimayo furitaan iyo waxba iyo xugum iyo wax ka laazimay male midna waa dhexdhexaado oo ruuxii waa cadhooday laakiin niyirkiisu waa jooga wuxuu samaynaya wuxuu ku hadlaya wuu garanaya martabadaas waa la isku khilaafsan yahay buuri midna waa basiidoo te waa cadho uu ruuxii wax weynba aanu sii ahayn taasna waxa weeye athar badan ma laho muxuu ahaayey ruux caadiya dhaqankiioo kale loola dhaqmaya aduu tafaasiishaasu gelinaya ibnulqayim caleyh raxmatullah markuu xadiiskaa ka hadlaya laa talaaqa fii ihlaaq marka waxaa la rabaa xaalad degan oo ruuxu uu xasiloon yahay in uu maxkamadda fadhiisto axkaamta qaado garta qaado mufti hadduu yahay inuu fatwoodo xaaladda waxoogaa isku yaro buuqsan yahayna inuu arrimaha ka fogaado sayna sabab ugu noqonin gartiisu inay hallowdo وعن علي رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إذا قرتي تقاضى أي حكم تقان ilayka xaggaaga hadday usoo xugum tagaan rajulaani laba ruux laba nin wey laakiin laba ruux baa laga wadaa falaa taqdiha xukumin caliyow lilawali ka hore ha u xukumin ruuxa hore ee marka hore hadlay markaaba garta ha siinin oo xukunka ha qaadanin xataa tasmaca ilaa aada maqasho kalaamal aakhari ka kala hadalkiisa ilaa aada maqasho fa sawfa tadri waad ogaan doontaa kayfa sidee waad garan doontaa wey kayfa sidee baa taqdii u xukumaysaa markaad ka kale ka dhegaysato markaasaa kuu soo baxaysaa seed xukumka u qaadan lahayde ha degdega ayb qaala caliyu wuxuu yidhi famaa ziltu kamaanan zuulin buu yidhi qaadiyan inaanaha mid garsooro ah bacdu markaa kadib nabigu markuu saa iigu sheegay wixii ka dambeeyey garsooro inaan ahay kama zuulin buu yidhi waa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda watirmidiyu وحسنه وتحسينيه وقواه حديثك وححوجيه ابن المديني بحوجيه عبد الله بن المديني علي بن عبد الله بن المديني ده شيخ البخاري وين وصححه وحنا صحيح ابن حبان وصحيح وكذلك وحى صحيح حاكم ذهبي وقوة فقي شيخ الباني هو تحسينيه وحو كو تحسينيه إرواقه ميل كميدا إرواقه ميل كميدا وكو صحيحيه طيب لفظك أن الترميذي بأسكالك وله شاهد حديث شاهد بوليه حديث كلا أمر قاتكعية عند الحاكم حاكم أكتسة من حديث ابن عباس ابن عباس حديث كيس حاله كمدي طيب حلقة يا با إنه أولاد شيده حاكمكم حاكم إنه أولاد شيده عليه اعتريسة حديث ابن عباس أوريي ووحي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عليا نبي يمن علي أدري yucallimuhum markaas wuxuu ku yidhi callimhum sharaa'ica waqdi baynahum axkaamteeda bar dhexdoodana garsooro u noqo kala saar waxay isku hayaan markaasaa cali wuxuu yidhi laa cilma lii bilqadaa garta sida loo sooro iyo sida dadka loo kala xukumo aqoon uma lihi rasuul ilaahay fadafaca fii sadrihi laabtuu ka riixay nabigu sal ly slam markaasaa wuxuu yidhi allahuma hdihi lilqadaa ilaaha waxaad waafajiya saaad ku hanuunisaa garta iyo soorideedii xukunka sida loo qaato ilow allo ku hanuuni buu tayib ala shartihima buu ku saxiixiyey xaakim xadiidkaa markuu soo saaray dahabina waa ku waafaqay xadiid ibn cabaas marka qisada asalkeeduu shaahid u yahay laakiin qaybtana idaa taqaadaa ilayka rajulaan qaybtan hadda meesha ku taala shaahid uma laakiin qisada asalkeedu uu shaahid u yahay laana xadiidka hore cali bn Abi Talib وحصو ساري أبو داود يا أحمد يا غير كود من حديث علي أسقوا بالسدير وتمرك ووحو لي علي رسولك إدري صلى الله عليه وسلم يمن بو إدري أنو قال لي وركز أبو حارب يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء مياد الدريسة أنيقو الدائر وهدنا أن أقول لهين قضاها يحكمك بني رنأ landa-yarida waxaa la socda waaye aragnimo la-aan dadka qaar baa intay noolaadaan muddadaa ay nool yihiinba waxay faa'iidaystaan nolosha waaye aragnimo ka faa'iidaystaan marka da-daynu waa yarta aqoonna uma lihi cilmiga qadaaya saad iigu diraysaa buui markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam ina allaha sayahdii qalbaka wa yuhbitu lisaanaka ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigaagana uu hanuunin carabkaagana wuu sugi ayb فإذا جلست بين بين فإذا جلس بين يديك الخصمان ee labada ruux ee is haysta hortaada markay soo fadhiistaan fala taqdiyanna ha xukumin go'aanka ha qaadani xataa tasmaca min alaakhar min alaakhari kama samicta min alawwal ilaa aad midka kale ee dambe ka maqasho sidii kii horeba waad uga maqashay ilaa aad labadaba dhegaysato go'aanka ha qaadani fa innahu axraa an yatabayana laka alqadaa taasaa u dhow oo xaqiiqo ku ah in uu kuu cabaado gartu kuu cabaatay markaad kana dhegaysato kana dhegaysato baadho arrintii isgarab dhigto miisaanto caddayn raadiso markaa inay gartu kuu cadaato taasaa macnaha xaqiiqa oo u dhow macnaha markaasaa cali wuxuu yidhi famaa ziltu qaadiyan aw maa shakaktu fii qadaa'in bacd laga bilaabo markaa inaan qaalli ahay kama zuulin buuhi mise wuxuu yidhi wixii markaa ka bilowda weligay gar kama shakiin buuri saas way macnaha cali ibn abi aalib yani xadiidkaasi abu daawuud iyo axmed lafdigaa dheer markay ku warinayaan sanadkiisa dacfi baa ku jira laakinahu xasanun biuruqihi waay xasan biuruqihi kan marka uu inaleeyahay walahu shaahidun cinda alxaakim min xadiid ibni cabaas shaahidkani qisada asalkeeduu shaahid u yahay oo ah inuu nebigu cali diray yamanna u diray sooma laakiin qaybtan hadda kitaabka inoogu taalla oo idaa taqaadaa ilayka rajulaani xadiidka ibnu cabaas kuma jirto shaahidna uma ah sidaas maana laakiin qisada asalkeedu shaahid yahay xadiid xadiidku marka waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay waxaa laga faa'iideysanayaa xadiidkan xaakimka ruuxa garsooraha inaysan bannaanayn inuu go-aanka gaadho oo garta qaato inuu go-aanka gaadho oo garta gooyo ilaa uu labada ruux baa hadalka ka dhagaysto hadduu yeeli waayo maba asaxayaba leanna maxaad xukumi mabada dhegaysanin saas macana laga yaaba wararka qaarkood intaad wuxuu ahaayey ruuxa hore isu kaa bihinbihiyo oo xoogaa uu yani eh, yani dhib muujisto oo inaad iskala jidboodtaa dhici karto isaga garawdo marka xukunka iska qaadataa marka yeelin ha hayeelin sida uu sheeganayo inay wax ka bedelin baa dhici karta marka hau garaabi ilaa aada garta wada dhegaysato oo aad wada baadha macna ayib haddii soomaalidu dhihi jireen muxuu ahaaye nin dhiig ka daadanayo haddaad aragto oo muxuu ahaay cabanaya ha garowsan ilaa meeshuu ka yimid aada aragto waxaa laga mid calooshu ka soo jeeda inuu ka yimid sooma falsbihim mid calooshu kasoo soo jeedo inuu ka yimid baa dhec aduu waxa laga yaaba dhiiggan inaad ula muxuu ah judboodo la mirqaanto tidhaahdo wallahi waa waa garley u kaada horta xaqiiji baash sidaas way macnaha ayib usuul lqadaa bay ka mid tahay marka min usuuli iyo qawaaciddiisa asaasiga waxaa ka mid a dhegayso labada dhinacba intaadan xukumin ayib culimadu waxay leeyihin culimada tafsiirka qaar ka mid a labadii nin ee nabi ilaahi daawud alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam fi surati sad fi surati sad sadaqatu in hada akhi له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة نبي داود عليه السلام بأسود عوده مركا وكلا امتحاني نبي داود ومحوها آخر كقصة محوها إلهي تبارك وتعالى أسوى النقضي marka culimada tafsiirka waxay leeyihiin nabi daawuud calayhi salaam meesha ay arrintu muxuu ahay ka dabamartay waxay ahayd intuusan ninkii kala dhageysanin markuu ninkani ku yidhi kii karo hadlay oo yidhi ninka walaalkay ah sagaashan iyo sagaal sabeenood buu leeyahay aniguna hal sabeen baan leeyahay halkii sabeen buu i oo weliba hadalkii igaga adkaaday markaasuu xukumay oo yidhi waa kaa gardaranyahy maxaa la rabay inuu horta ninka kala dhegeysto soo ma culimada tafsiirka qaar ka mid waxay leeyihiin halkaa way meesha ay muxuu ahaay imtixaanku ka yimido gadaal dambe waa ka rabbi yidhi tabaaraka watacaala yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi soo ma ah. marka yani wax weeyaan waa cadaalad darro waaye inaad xukunto adigoon kii kale ka dhegeysan ayib tafsiirkaas bacdu ahlicilmi baa yaa ku tegay aayadda ayib marka culimmadu waxay leeyihiin marka la leeyahay ilaa aad dhegaysato ka kale ha xukumin waa haddii ruuxii la haystay uu maxkamadda yimaado markii loo yeedhay hadduu yimaado wax hadduu imaan waayo ka war oo diidaba ma imaanaya yidhaah ama wuu yimidoo markii la dacweeyey buuba iska aamusayba wuxuu yidhi warkaas mana qirhayo mana diidayo shib maxaa lagu samaynaa ama iman shii uu waa ka warwareegayba ama waa yimid laakiin jawaabtii baa laga waayay lagu samaynaa culimada qaar kood waxay ha la xiro xabsi ha la geliyo ilaa uu ama qiro ama uu inkiro qaarna waxay leeyihin war maya marba hadduu aamusay arrintu waa iska cadday la xukumo oo qaadigu garta ha gooyo ninkan hadduu dhiiban waayo hadli waayo wixii ka hadli waayo bimacnaa aamuskiisu wuxuu ku tusayaa inuu arrinta qirsan yahay saas daradeed halla marsiye qaarkood leeyihi qaarna waxay leeyihiin xukumku xukmu lhaa'ib waaye waxaa jira oo fiqiga ka mid a ruux maqan sidiisaba ma la xukumi karaa ruux maqan oon maxkamadda imaanin maxkamaddu intay qadiyada fiiriso go-aan ma ka qaadan kartaa go-aan ma ka gaari kartaa ayib masaladaasay ku salayna waana masale khilaafiya waxaana qaba in go-aan laga qaadan karo ruuxu isagoo maqan maalik iyo shaafici iyo awsaaci isxaaq iyo axmed fi riwaaya bay leeyihin hadday adkaato in la keeno maxkamaddii maxkamaddu isagoo maqan bay raadinaysaa caddaymo muxuu ahaayey e, markhaatiyo wixii ay heli kartay raadin kadibna isagoo maqan bay go-aan ka qaadanaysa waxayna u deliishanayaan xadiidii hinda ee soo mari jirna soo garanaysa hinda xadiidkeena soo marnay sooma garanaysaane eh? nebiga ay dhihi jirtay abu sufyaan oo ninkeeda muxuu ahaayey rasuul ilaahayow waa nin bakhayl oo gacan adagoo aniyo ilmahaygu waxaan u baahnay nama siiyo nebigu wuxuu yidhi sal alay waslam qaado adii ilmahaaga wax idinku filan bilmacruuf kaga qaadaa yidhi abu sufyaan looma yeedhinoo lama dhin war abuu sufyaan mal waran laakiin nebigu go-aan buu qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa dhici karta inuu nebigu xog tahayo xaqiiqadaba hayeyba marka xadiiskaas ay u dilishadaan jumhuurta waxay leeyihiin way dhici kartaa alxukmu cala ala al-ghaib wa mas'ala jirta wa duruufteedii iyo mulaabasaadkeeda ay leedahay macna tayib marka marka la leeyahay labadooda ilaa ay kusoo soo garan fadhiist hor fadhiistaan oo ka dhageysato ha xukumin isla markaana dacwadii uu ka hadlo uusan aamusin sidaas ilay hadii kaleeto to dariiqyo kala la marayaa bay leeyihiin macna tayib ay ku tusaysaa hadana xadiisku sidoo kale Ali bn Abi Talib allahu ta'ala canhu inuu ka mid ahaa yani min qudaati saxaaba raggii cilmiga qadaaga iyo xukunka ugu yaqaanay saxaabada ridwaanullahi calayhim ayuu ka mid ahaa ilan cilmigii nebiga laga reebay sal lay wasalam saxaabadu ninba takhasusaad baa la kala lahaa takhasusaad ninba jaanib buu ragga kale kaga sitay sida xadiiskii laga qaadanay xadiiska culimada qaarkood ay ukacsiinayaan muxuu ahaayey arxamu ummatii biummatii abubakrin wa ashaduhum fii diin illahi cumar وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ صبا وأفرضهم زيد يعني وحوي أرضي ولا أهايين لكن نبا إلهي تبارك وتعالى باب قوني مواهب أسي إنه رجع كلا لا غير عظم حليم أبي طالب مركب باب القضاء بوحو كوها رجبانا كبرت شريح نك اللي جريه rag badan oo qudaati taabiciinta baa cilmiga qadaaga ka bartay oo cajiib labada ruux ay saysta ay u yimaadaan gartana ay dhageystaan markaaba wuxuu fahmayaa gartani qaabkeedu markaaba garanaya bar waxaa laga yaabaa inuu yani qaraa-in iyo calaamaad intuu uu muxuu ahaayey uu cuskado inuu garta xukumaa dhici jirto marka qaarkood ibnulqayim fii kitaabihi alturuq xukmiya ayuu ku keenay muxuu ahaayey shawaahid fara badan markuu ka hadlayay qaraa'inta ma la cuskan karaa sida markhaatiga oo kaleeto iyo qiraalka oo kaleeto ayib عن أم سلمة رضي الله عنها قالت وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي إنكم إذنكم تختصمون ودوديسان إلي أنيق حقي قاد ياد أسو دوديسان تختصمون waad isqabsanaysaan oo idinkoo ishaystaan baad ilaya aniga xaggayga isula ka imaanaysaan wa falacalla waxa qaarkii waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay alxana mid uga aqoon badan oo uga dhug badan bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale ah, xujada iyo garta inuu mid qaarkiin qaarka kale uga aqoon badan yahay ugana fasaaxo badan yahay ugana cadaysi badan yahay baa laga yaaba binabi sal alay slm ficlan waa saas dadka qaar baa yaqaana garta yaqaana oo garta iyo meeshay ka go-do iyo asbaabta lagu xukumay buu fahansan yahay gartuu sheega yaqaana gartiisuu caddaysan yaqaana dadka qaarna waxaa dhan baaba isaga dhex daadsanba hadal fulbanaa oo waxba haba yaraatee saamaynba xugum ku lahayn buu maanta dhan daldalahaya ninna laba kelimo saddex buu sheegi oo laakiin saamayn kule leh xugumka laanna wuxuu yaqaanaa min ayna yu'kalu lkatif garabka meesha laga goostuu garanaya marka waa siisma ilaah mid baa xujadiisii garanaya qaabku u gardhiiban lahaa laakiin fasaaxadii male sooma cadayntii leh midna hadalkiisu waaba sixir oo baatilkii uu xaq ka dhigiba adiga dhanbu madaxaga minje u rogaya fasaaxadiisa daradeed marka falacalla bacdakum alha an yakuuna inuu yahay alxana mid uga aqoon badan oo uga dhug iyo fahmo badan bixujjatihi xujjadiisa min bacdin qaarka kale ayib ilahay dadka isku fahmna ma siinin isku fasaaxana ma siinin fa aqdii marka aan xukumo lahu isaga aan u xukumo calaa naxwi maa shay mid la mida asmacu aan maqlayo minhu xaggiisa calaa naxwi maa asmacu waxa aan ka maqlayo minhu xaggiisa wax lamida korkiisa aan ugu xukmo markaas ayib yacni waxa hadalkiisii aan wixii aan maqlay unbaan cuskanayaayoon garta ku goynaya wey macna faman qatactu ruuxan gooyo marka lahu isaga min xaqi akhiihi walaalkii xaqiisa xaaluu ka mid yahay shay-an wuxuun haba yaraadee walaalkiisii ay haysteen xaqiisii wax ka mid a haba yaraadee ruuxaan u gooyo fa innamaa aqtacu waan gooyn lahu isaga waxaan u gooyin oon u gooyey qicatan gabal oo minan naari naar ka mid a gabal naareed iyo qayb naareed baan u gooyey muttafaqun caleyh bukhaari wuxuu ku dhammaystiray falyakhudha aw liyatrukha mar haduu gobol naareed ama ha qaato ama ha ka tago hawl isaga u taalla waay tayib hadiidku wuxuu faa'iiday dadku markay ku yimaadaan oo garsooro tahay inta aadan garta bilaabin dadka inaad waanisood alla xusuusisaa fiican oo ilaahay ka baqa atira ayib waxaa kaloo xadiidku faa'iideynaya ninka qaadiga xukumka uu gaadhayaay waa wixii uu kolba uu ka fahay ka faa'iidaystay caddaymaha uu hayo laakiin xaqiiqatu lmri iyo nafsu lamri ma gaari karo wuxuuse wax ku dhisayaa dannu lhaalibka waxa la yidhahda melihiisu sida uu u badan yahay ama xaqiiqatu lmri inuu gaadho ma fududa masalan laba markhaati baa loo keensaday labada markhaati sida isaga u muuqata waa dad caadiliin ah iyagii wax ku xukumay soo been ma sheegi karaan ya caadilku soo been ma sheegi karaan way dhici kartaa inay been sheegayaan laakiin isaga ma gaari karo mar hadduusan gaari karin ilaahay wuxuu amray waxyaalaha daahirkee muuqdee la wada arko xukunka ku qaata laba markhaati baa la keenay sooma oo la tuhunsanee go-aanka ku qaado wixii qarsoonna alla u daa intaa ka badan ma samayn kartaan sooma qiraal baa yimid go-aanka ku qaado way dhici kartaa ku qaado qaraa-in kalaad heshay xukunka ku qaado mar hadduu malahaagu u bato sida uu malahaagu u bateed cadaymaha iyo qaraa-inta u heshay xukunka ku qaado laakiin xaqiiqadii sidan ma yahay ilaahay agtiis mise ma aha hawlaad gaari kartaa ma nabi maxamed baa gaari waayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nabi maxamed baa gaari waayay waxayna ku tusi rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cilmulheybka muusan ogeyn cilmulheyb waxyaalaha ilaahay qariyey ee quluubta bini aadamka ku qarsoon muusan ogeyn nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh leesh lianna hadduu waxa qalbiga ku jira og yahay labadan ruuxee ishaystee u yimid qalbigooda hadduu ogyahay soo garta xaqiiqadeedu ma gaadheenba saas waa waxa aan idinka maqlo iyo wixii cadaymeed keensataan unbaan wax idinku xukumaya laakiin anigu nin qalbigiinna og ma ihi wey macna wax qarsoon iyo waxa idiin qarsoon ma ogi ka been sheegi ka run sheegi saas macna wadaadkii marka yidhi uurkubaallaan ahayo wax aad qarsanaysiiyo qalbigaagaan la socdaa is ilaali ku yidhi beentaa ku dheh saas macna wadaadkii urkubalana awliyana oo qulubtiina ilaashada idin yidhi waan idin ogahay waxba kama jirina warkaaga nabi maxamed baa ogaa waayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alcaliimu bima fi suduur waa allah keliya tabaaraka wa tacala quluubta ku jira alla keliya ogsoon ayb marka qudaaddu sidaa u wey wixii uun malahoodu u bato markay masalada baadhaan unbay xukunkan ku qaadanayaan intaa unbaana ilaahay ku kallifay wixii intaa ka siyaadsan ilaahay tabaaraka wa tacaala ma uusan ku kalifin maxaa yeelay awoodoodu awoodooday ka baxsan tahay waxa kaloo xadiidka laga faa'iideysanayaa mas'ale aad muhim uho ninka qaadiga ah xukunkiisu hadduu xaqiiqada khilaafo ma xalaal wax ma xalaalaynaya oo xaaraamtii miyuu xalaalayn karaa jawaabtu waa maya taas macna madhab al-jumhur nawasida khilafan li abi hanifa xoolo laysku haystaa qaadigii waa fiiriyey markhaati beenaad baa loo keensaday markhaatigii buu fiiriyey waxoogaa wuu ku kalsoonaaday waa dad muslimiin oo ah xumaan lagu ogeyn wuxuu xukumay xoolaha hebel baa iska leh xaqiiqaduna waa khalad laakiin isagu ma oga xoolahaasi ma ku xalaaloobayaan xukumka qaaliga maxkamad baa ii xukuntay ma kugu xalaaloobaysaa maya laanna nebiga sal lla alay waslam xukunkiisay ku xalaaloobi lahayd sooma Ah, xukunkiisa ku xalaaloobi lahay abu xaniifa ra'yigaasi iyaa masalada khilaafsan ra'yigiisuna daciif yahay imaam bukhaarina uu saxiixiisa ku radiyey oo wuxuu isagu qabaa haddii xaakimka inta loo sameeyo muxuu ahaayey been abuurad la sameeyo markhaatiyo been ah iyo cadaymo beena ah inta loo keeno sida uu xukumka ku qaato ruuxaasi xukumka la siiyey wixii loo xukumay xalaal buu u yahay xataa hadduu og yahay inayna saxsanayn xataa hadduu ogyahay xalaal bay u noqon buu leeyahy saas macana haddii maalan ta muxuu ahaaye gabadh la soo afduubo oy niman soo afduubaan qaaliga loo keeno oo midna uu isaga dhigo muxuu ahaaye weli isaga dhigo midna uu yidhaha waan guursanaya labana ay yidhahdaan annagaa markhaati ka ah oo qaaligii isaga dhanba inta muxuu ahay wax la soo rakibo uu sidaa ku xukumo sidaana gabadhii ku guuriyo gabadhu waa mehersan tahay buuri gabadhu waa mehersan tahay ninka sidaa ku guursadayna guurkiisu waa sax halkaasuu maray alimaam abu xaniifa caleyh raxmat ullahi waxyaalaha meelaha aada loogu radiyey ka mid ah. laana xadiiska nebiga sal lay slam nasan kutusaya qaadiga xukunkiisu hadduu xaqiiqada khilaafsan yahay wax ma xalaaleeyo nebigu muxuu yihi sal lay wasalam waxaan u gooyey gabal naareed ama ha qaato ama ha ka tago soo war cadma ayib abu xaniifa marka qowlkiisa waa daciif iyo madhabkiisa masalada iyada macna طيب وعن جابر رضي الله عنه قال وحر سمعت وحن مقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له كيف سدابا تقدس لو ظاهرين أمة أمة oo loogu dambi dhaafi waayo ummadaasoo laa tu'khadu aan la qaadaynin min shadiidihim midkooda adag ee xoogga leh lidaciifihim aan looga qaadaynin ninkooda tabarta daran shadiidka waa ninka adag ee awoodda le waay ama waa madax ama magac buu leeyahay ama awood buu leeyahay ama waa taajir aan la geli karin kii adka daciifkuna waa dadka tabarta daran een waxba awoodda lahayna xaqooda dhacsan karin baa laga wadaa ummad marka see loogu dambi dhaafiyo noo tahiri kii xooga badnaa ee awoodda lahaa aan ka qaadaynin wixii uu dulmi ku qaatay oon u qaadaynin koodii tabarta darnaa ka tabarta darnaa aan u hiilinaynin rawa waxa wariyay ibnu xibbaan baa wariyey kadalika ibnu maajah baa soo saaray xadiidkaasi yani waxa weye ciladiisu waxaa ku jirta cancanatu abuzubayr maki sanadkiisa dacfi kale waa ku jiraa laakiin taa waxaa lawaa la xallin karaa dacfiga sanad ku jiro mutaabaca jirta laakiin ciladiisa rasmiga ah abu zubayr al oo mudallis ah baa muxuu ahaay an aladiisu ku jirta xadiisku marka waa dheer yahay qisa dheer bule qisadiisuna waxa yahay ragii u hijrooday ardul habasha saxaabada ahaa markay nabiga u yimaadeen sal alayhi wasallam sanadkii toddobaad markuu furtay khaybar bay ardul habasha ka soo noqdeen oo nabiga khaybar ugu yimaadeen sallallahu alayhi wasallam jaafar iyo ragiisi waa markay nebiga u yimaadeen baa waxay ku nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ala tuhaddithuni bi a'jab ra'aytum biardi ard dhulkii habasha eed joogteen eed ka timaadeen waxyaabahaad ku aragteen wixii idinku cajab badnaa maad ii sheegtaan miidan iiga sheekaynin halihi aad meesha ku soo wixii ugu cajab badnaa markaasaa niman dhalinyaro oo ka tirsan iyagaa waxay yidhaahdeen baynaa naxnu juluusun marat calayna cajuuzun min cajaa'izihi rasuul ilaahay ou mar annagoo fadhina waa ardulxabasha ethoobiya dhulka hadda la yidhahdo wa annagoo fadhina ayaa waxaana soo martay islaam duq ah habar habrahooda ka mid a ah, ayaana soo martay taxmilu calaa rasiha qullatan min maa madaxa waxay ku xambaarsantaho ku wadataa ashuun biyo ah ashuun biyo ah bay madaxa ku wadataa فمرت بفتى منهم ايضا اشونكي ودت بين دليره او حبشي بيصمرت فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيه لبدا قربود دخدوده انتو كعنت كغه قبتي ayuu iyada dhanba turuntureeyo riixay ila ay kuftay oo jilbaha u dhacday ashuunkiina waxay ku wada taamada iyadii ashuunkeedii buu isla riday fankasarat qullatuhaa ashuunkii baa ka jabay falama irtafacat iltafatat ilayhi markay soo kacday bay saa u milicsatay bay jaleecday markaasaa waxay ku tidhi sataclamu ya gudaru ida wadaca allahu alkursiya wajamaca allahu alawaliina waalaakhiriina وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا waxay tidhi nacaskiiyow waad ogaan doontaa bay tiri allah markuu kursiga dhigo intii hore iyo intii dambena uu isu keeno waa maalintii qiyaamada gacmaha iyo luguhuna ay hadlaan waxay dadku shaqaysanayeen ee kasbanayeenna ay ku hadlaan oy markhaati furaan maalinkaasaad arrinkaaga iyo arrinkayga ogaan doontaa bay tidhi berri bay inoo tahay ilahay hortiisay ku tiri waa islaantii duqdahay habartii waa warkaa markay u sheegeen saxaabadu nebiga nabiga sallallahu alayhi wasallam qisadaa u sheegeen baa rasuulku marka wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam sadaqat uma sadaqat wa runtad wa runtad kayfa yuqaddisu Allahu qauman la yu'khadhu li da'ifihim min shadidihim nabiga sallallahu alayhi wasallam ah, ilahi tabaaraka wa ta'ala u tahiriyo ugu dambi dhaafi dad aan kooda tabarta daran u qaadaynin ka awoodda leh xoogga leh xoogga badanna aan uga qaadaynin saasuu marka xadiidku ku yimid sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhahdo muslim ibn khaalidin azinji oo sayi lxifdi oo daciifa laakiin qeybta marfuuca ah ee nebiga hadalkiisa ah waxaa ku raacay alfadl ibnu calaa nin la yidhaahdo cinda bni xibbaan oo saduuqun lahu owhaam ah dhankaasi marka xadiiska cillada sanadka waa kabmi karta laakiin cancanatu abi zubayr ayaa cilladiisa ah macna iyaduna waxay ku kamaysaa shawaahidda soo socota ee xadiidku uu leeyahay xadiiskana u markhaati وله حديثك وحا mid شاهد مد مرخاتئة حديثك لو مرخاتئة من حديث بريدة بريدة بن حصيب حديث كيسا عند البزار بزار أكتيسو كسقنا هذا يسوون طيب اسلام قصدي با اسغنا يشيغيا معنا قصدنا هذا الشيء ayaa isagana ku sugan markuu yahay xadiithu burayda oo bazaar u soo saaray siyaaqi wax yarba isyara khilaafsan yihiin ayib laakiin aakhirka waa isqoomido nabigu wuxuu sal lla alay wasalam qudisat ummatun أو, أو كيف تقدس أمة يأخذ أو لا يأخذ, ضعيف يأخذ ضعيفها ها لا يأخذ له ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع ها أصغوا ومحوها إلي إزعاجنين هدوسا حقي سهلين كي تورد طرنا ومضى السائلة أطهرين طيب حديث مركو يا حديث بريدة وبزاء صوصار وشاهدك هذا وكذلك حافظك uu soo saaro shaahidka hadda uu ka dhigay xaafidku sanadkiisa waxaa ku jira cataa ibnu saa'ib ninkii la dhihi jiray oo mukhtalifka ah sidiisa kale waa nin iqa laakiin ikhtilaat baa ku dhacay dacfigaasaa sanadkaana ku jira ayib xadiidku laakiin kii horena dacfi baa ku jiray kanna dacfi baa ku jira shaahidka laakiin waa iscoojinayaan الإمام الذهبي عليه رحمة الله في مختصر العلو للعلي الغفار وحكول هي إسناده صالح وحديث بريدة الشيخ الباني نمرك تعليقي مختصر كان لسيا تعليقي وحول الحديث صالح بشاهده حديث حديث كلا أمر خاتك عيب صالح كل قنية وحكو صحيحية في صحيح الجامع الصغير سيدو كلاته شيخ أرناؤوط با كحوتي بشواهده تعليقيسا uu sahih ibn hibban ka uu ku tacliiqiyay hadithka marka shaahidkiisaasna dacfi baa ku jira ka horena dacfi baa ku jira laakiin is xoojinaya wa aakharu walahu min xadiidi abi saciidin ah cinda bni maajah ibni maajah agtiisa ayuu isagana shaahid kaleeto ku sugan yahay abu saciid laga warinayo waa shaahid saddexaad wa shaahidkaas saddexaad isaguna qisuu leeyahay ka gedisan qisadii hore qisadii hore ka gedisan yacni sababta hadalka nabigu ku yimi sal lla alay waslam qisadaasina waxay tahay ibn maaja wuxuu soo saaray wuxuu yidhi jaa acraabiyun abu saciid baa dhahay nebigu u yimi sal lla alay wasalam yataqadaahu daynan kaana calayhi nin baa nabiga u yimid caraabi oo baadiya asaga oo nebiga ka dalbaya in uu u gudo dayn uu ku lahaa dayn rasuulkaa dayn lagu leeyahy caraabigaa dayn ku leh dayntaydii isii buu le rasuulilahi fashtadda calayhi ninkii caraabiga haddee caraabtu waa iska adadag yihiine nebigii waa ku adadkaaday hadal adag iyo dhaqan yaro qalafsan iyo wuu kula kacay xataa qaala lahu uxariju calayka ilaa qadayta lii ah arniyow ilaahay ka yaabo isii daynteedu ku yidhi ah. maxay tahay ballan furyadan maxaad uga baxaysaa war noocaasu akhri fantaharahu asxaabuhu saxaabadii baa ninkii guulguulay ah, xoogaa indhaha loo guduudayo waxaa lagu yidhi wayxaka tadri man tukallim baa leeyihi ah, waryaa ninka allah la soo garanaysaa baa lagu yidhi maxay tahay saad la hadlayso ma taqaanaa ruuxaad la hadlayso markaasu markaasuu yidhi innii atlubu xaqii ornima anugu xaqaygu maa raasanaya anugu nin ma aqaane laakiin xaqaygaan aqaanaa buy xaqba mara markaasaa nebigu wuxu yhi sal alay wasalam hallaa maca saaxibi alxaqi kuntum ah. intaad guulguulaysaan ninka xaqdoonkae xaqu ka maqan yahay maad la jirtaan ood garab istaagtaan allahu akbar soo cajiib ma waxaa la ii aflagaadaynaya maxaa waxa la iga sheegaya maxaad adkaynaysaa war xaq buu leeyahay ruuxale ruuxa xaqale maad garab istaagtaan intaad ka hor imaanaysaan oo muxuu ahay aad u hanjabaysaan ood u cagay jiblaynaysaan buu nabigu uri sal lay slm halla maca saaxibi alxaqi kuntum nabi sal lay slm kadibna nabigu sal lay wasalam dayntii uu ninkan sheeganaya ma hayo gabadh la yidhaahdo khawlata binti qaysin ayuu nabigu u cidiray sal lay slm oo wuxuu ku yidhi in kaana cindaki tamrun فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك تمير ويوحى النبي قال له صلى الله عليه وسلم gabadhaas wuxuu dira wuxuu yidhi haddii aad timir hayso timirtaan noo soo dhiib aan daynta isaga bixinne markay timir talladu timaadaanu kuu gudaynaaye markaasaa waxay tihi nacam biabii anta wa ummii ya rasuul allah biabii anta ya rasuul allah haabay tiri nabigii mar hadduu aabii hooyaan ku dhaafsanay waa yahay tii markaasay dayntii nabiga usoo dhiibtay sal alay wasalam ninkii deynta acraabigaabuu ah dayntiisii siiyey wa acamahu waana quudiyey deyntiina waa siiyey intuu fadhiisiiyey buu raashiinna ka dharji markaasaa wuxuu yidhi awfayta awfa allahu laka buur ah, alilaahi si dhammaystiran baad ii siisay ilaahay ha kuu dhammaystire acraabigii hadda dagaalamaya waa duceeyey ayb markaasaa nabigu wuxuu sal alayhi wasallam ulaiika khiyarun nnaas dadkaasi waa khiyartii nabigu sallallahu alayhi wasallam innahu la qudisat ummatun laa ya'khudhu ad fiiha xaqahu haqqahu mutactacin buu bi nabigu sal alayhi wasallam lama tahiro ummad aan keeda tabarta darani xaqaysa helaynin asaga oon la iscaajinin oon la cabsiinin oon la dhibin uusan xaggiisa helaynin ummaddaasi ma aflaxdo lamana lama tahiriyo nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasi markuu yahay xadiid abi saciid ibn maaja soo saaray sheekh albani baa saxiixinaya fi saxiix sunan abi abu daawud waxaa liila ibn maajah wakadalika wuxuu ku saxiixinaya wuxuu leeyahay bisilsila saxiixa isnaaduhu jayid buusiri ayaa isagana zawaa'idkiisa ku saxiixiyey xadiidku marka waa sugan yahay min xadiidi abi saciid cinda ibn maajah muhimaddu waxa weeye qisooyinka ay hadalku ku yimid haba kala gedisnaadeen laakiin jimlada ugu dambaysay hadda meesha inoo qoran kayfa tuqadasu ummatun laa yu'khadu min shadiidihim lidaciifihim intaasi way sugantao waa saxiix shawaahid fara badan bay leedahay axaadiis badan oo markhaati kacay labadan shaahida uu meesha keenay iyo shawaahid kaleba way leedahay sidaas way macnaa maxaa laga faa'iidaysan marka waxaa laga faa'iidaysanaya wixii munkara in la inkiro dadka tabarta daranna xaqooda inta ay ka helayaan in la garab istaago unsur akhaaka zaaliman aw madluuman khaasatan dadka aan xaqooda dhacsan karin oo tabarta daran oo xoogga loo sheeganayo dadka in laysgarab taago ilaa ay xaqooda helaan saas macana ilaa ay xaqooda helaan lanna dulmiga in la dafciyo waa dulmiga in la dafciyo waa laazim wey macana ayib xataa cidda la dulminaya haba noqoto gaalba ha noqotee laana ilahay dulmiga raalli kama ayib xadiisku macnahaasu ku tusaya وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم yudca waa loo yeedhi bilqaadi qaadigii baa loo yeedhi yaa loo yeedhidhe alcaadili ee caadilka ahaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fayalqaa markaasuu wuxuu la kulmayaa min shiddati alxisaabi xisaabta adaygeeda darteed maa buu la kulmaya yatabannaa yatamannaa uu tamaninayo annahu isagu lam yaqdi inuusan kala xukumin bayna اثنين laba ruux dhexdooda inuusan kala xukumin fii cumrihi weligii iyo xayaatadiisa iyo noloshiisa waxa wari ibn xibaan baa wariyay bimacnaa qaadiga caadilka aba ah maalinta qiyaamada loo yeedhaya kii jaa-irka aha ah iska dhaafsaga qaadiga garsooraha caadilka ah ee xaqa aan ka leexanin kaasaa loo yeedhaya fa yalqaa markaasuu la kulmayaa min shiddati alxisaabi xisaabta adaygeeda xaggeeda wuxuu kala kulmayaa ما يتمنى وحو تمنين دونو جعليسان دونو أن لو أنه إساق لم يقضي إنو صنحكمين بين اثنين لورع في عمره نولشيس اللهم حكوكي وحكا الإسكادة فحتى لورع حكم كود حتى محاكوكي مرء تمنين دونو بوغاري دونو وقاضي عادل كهوى وحكا بلان أيضا أنا حسابته لكم دونو doonaa waa qaadigii caadilka ahaa waxa ka dhalanaya macna xisaabta uu la kulmi doono fa waxa wariyay ibn hibban baa wariyay kadalika ahmad baa wariyay wa akhrajahu waxa soo saaray al-bayhaqi baa soo saaray wa lafdhuhu lafdiga bayhaqi waxa yahay fi tamratin fi tamratin oo xagee ku bedelay ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة ماشي اللفظ هراء ابن حبان يري في عمره صما بيهقي يسوي حكوريه في تمرة هل حبوت تمرة إنه سن حتى لو روح كلا صارد أيو جعلان دونا والتمنين دونا xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira saalix ibnu sirji nin la yidhaah oo majhuul ah ayaa ku jira wa kadalika camr ibn alcalaa alyashkuri ayaa isaguna ku jira oo isaguna eh, majhuul ah labadoodaba ibnu xibbaan baa tawfiiqiyey eh, muxuu ahaayey bukhaari iyo abu xaat ibn abi xaatim intuba way keeneen laakiin mayna waxba u sheegin jarxan walaa tacdiilan laakiin ibn xibaan baa labadaba tawsiiqiyey midna uu tawsiiqiyey midna kitaabkiisa itiqaadka buu ku sheegay oo tawsiiq isagu ka dhigan ibn xibaan wuxuu caan ku yahay majahiisha tawsiiqintooda ala qaa'idatihi sidaas daradeed xadiidka sanadkiisa dhacfi baa ku jira waa dhaif albani wuxuu ku dhaifiyey muxuu ahaayay fi sunani waxaanilaha wuxuu ugu dhaifiyey sanadkiisa isnaaduhu dhaif kulli kadalika sheekh sa'id al-arnaut sawu ugu dhaifinayaa haythami isagu xulay sanadku xasan طيب xadiis marka ma sugna kaas wuxuu ku tusayaa inay khatar tahay xukunka qabashadiisa iyo qaalinimada khatarta ay leedahay taana horey baan usoo marnay axaadiisteeda sugan وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول لن يفلح ها شيخ الباني بعض في ايمان السند كيس ما وشعيب شعيب الارناؤوط وحوله اسناده ضعيف وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول lan yuflixa ma liibaanayo qowmun qowm liibaani maayaan qowmkaasoo wallow u dhiibtay amrahum arrinkooda imra'atan haweenay u dhiibtay dad taladooda haweenay u dhiibay ma liibaanayaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey ayib xadiidkani waa xadiidka ay u deliishadaan culimmadu xaakimka garsooraha maxkamadda fadhiyaay in uu yahay lab inuu yahay inuu nin yahay dumarna aan loo dhibi karin oo ayna dumarku qaban karin muxuu ahay maxkamadaha iyo qadaaga ayib bal wax ka guda weyn baa loo daliishadaayo waxaa loo daliishadaa axkaamta caamka ah ee muslimiinta ka dhaxaysa inaan dumarka aan loo dhiibi karin oo tawalin karin xadiiskuna wuxuu ku yimi nebiga sal lla alay waslam waxaa loo soo sheegay nimankii furus in ay boqorad ka dhigteen haweeney haweenkii furus waa dowladii weyneyd inay boqorad doorteen oo ay ay muxuu ahay naag boqorad ka dhigteen baa loo soo sheegay markaasaa nabigu wuxuu yuhi sal alay wasalam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imraa marba hadday saladoodii haweenay u dhiibteen ma liibaanayaan waa fashilmi doonaa waa jabi doonaa waa u dhammaan doonta sidaas way macnaa xadiidkan marka mid awoodda ugu sarraysa iyo madaxweynenimadii jagada ugu sarraysa inayna haweentu qaban karaynin waa ijmaac waa ijmaac hadal kama jira iyada saas macna culimo fara badan baa soo gurinaysa ijmaaca waana ijmaac camaliya ah sidiisaba oo muslimiinta taariikhda dheer ay leeyihiin muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey lama hayo iyagoo dumar tala u dhibtay oo madax ka dhigtay madaxda ugu sarraysa allahuma shay naadir oo la sheego mooyaane markii laga yimaado madaxa ugu sarreeya mas-uuliyaadka ka hooseeya ma qaban kartaa sida qadaagoo kaleeto oo qaalli maxkamadda fadhiisto oo garta dhegaysto oo garta sooro ma noqon kartaa haweentu inta taasay ku kala tagsan yihiin culimadu jumhuurtoodu waxay qabaan alimaamu maalik shaafici axmed ibnu xambal iyo keyrkoodu waxay qabaan salafan wa khalafan waxay qabaan xataa qadaaga ma qaban karto lanna qadaagu wuxuu u baahan yahay muxuu ahaay waxyaaba ay adag tahay inay dumarka suroodo ayb xanafiyada ayaa waxaa laga sheegaa inay qabaan in ay qaban karto qadaaga ilaa wixii xuduud amooyey ah wixii xoolaa meesha ay markhaatigeedu geli karo qaalina way ka noqon kartaa bay leeyihi haddana meelo kale waxay soo gurinaya hadallo ku tusaya u dhiibiddeeda in loo dhiibo inay ismi tahay madhabka marka xanafiga ma sugayaa mise ma sugayo nuquusha laga soo guurinayaay way iska hor imaanaysaa qaar waxay leeyihiin in loo dhiibaayo waa ismi qaarna waxay leeyihiin waa loo dhiibi karaa nuqul noocaasa soo guurinaya alimaam ibnu jariiri itabari baa isaga waxaa laga soo guuriyaa meel kutubtiisa ka mid oo ah kolley ku yidhi maarki laakiin waa laga soo guuriyaa in uu qabay qadaaga ama xuduudaha ku saabsanaada ama xoolaha ku saabsanaada ama dhiig iyo dimaha ku saabsanaadee kulli qaadi way noqon kartaa taa ibn jarir tabari imaamkii mufasiriinta ayaa laga soo guuriyaa wallahu aclam sida ay uga sugan tahay xanafiyadana hadalladaasaa laga soo guuriyaa laakiin jamhuuru ahlilcilmi waxay qabaan ma qaban karto haweentu qadaaga walaa mas-uuliyaadkaa sarsare midna ma qaban karto ayb leanna sitrigii iyo asturkii iyo asturnaantii haweenta muslimadda ah baa wax badani muxuu ahaay markii rag ha dhagaysato la yidhaha oo maxkamaddii hala yimaado la yidhaha oo markhaatiye la keeno oo wixii iyaduna haweeney ay tahay sooma so wax badan meeshaas si kaba ah wax badan baa si ka ah saas maana badan baa si ka saasay marka loo diidaya macnaha midda kale yani rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka qur-aanka ku sheegayo yani الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا يعني mas-uuliyadda iyo xilka raggaa loo dhiibay xataa guriga labada ruux ku nool yihiin maxaa loogu dhiibay bima fadala allahu bacdahum calaa wax ilaahay ragga ku fadilay oo adkaysiga iyo sabirka iyo kafiirsiga iyo caqliga iyo deganaanshaha sifaat gooniyuu ilaahay siiyey tabaaraka watacala marka haddii gurigiioo labadooda ku nool yihiin ba la yidhi odaygaa mas-uulka ah ummaddan xilkeeda in la yidhaahdo oo raggii ka mid yihiin ayadaa mas-uulka ah xoogaa waxaad moodaa warkaasi socon maayo laakiin sankaa la iska gelinaya waayo ama fad ama ha fadina waa lagu fadsiin waay gaalaaba wadatay xagee see korkaa la iska saaray waxaa la leeyahay haddaydaan baarlamaanka ku darinoo wasiirada u dhiibinoo maxkamadaha geyninoo dowladdiinna lababa ictiraafahayo ma soconaysaan ah, marka waa waa waa duul gaala wadata waaye ma sahlana ayaga laftooduna waxay og yihiin ummad uma danaynahayaane dumarna uma danaynahayaane inay wax ku fasaadiyaan ubay rabaan Ah, saas ee waxa fasaadiyaan umay rabaan mooyee muxuu ahay dal umadeed ma saas way fadhil shalada xanafiyadu masalada waxay u daliishanayaan athar munkar ah oo aan sugnayn oo Umar ibn Khattab allahu canhu laga wariyo oo oranaya cumar haweeney buu u dhiibay qaali qaalinimada oo qaali ka dhigay afarkaasi wax jira ma aha waana munkar waa munkar ibn abi caasim baa fi lmathani walaxaad ku keenay waana athar munkar oo sugnayn ma ka sugna saxaabada walaa salafkii toona وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري ما والله الله روح الا ادي شيئا شيء oo min umuuri lmuslimiina muslimiinta arrimahooda ka mid a ah, wuxuun oo faxtajaba isqariya can xaajatihim dhankood dantooda iska qariya dantoodii buu iska qariyey oo xaajib buu samaystay xaajib waa waardi cid waardiyeysoo dadka ka waardiyeysuu samaystay wa faqiirihim faqiirkoodii wa can faqiirihim koodii baahnaana iska xijaaba ixtajaba allaahu ilaahay baa iska xijaabaya با اسك حجابا دون حاجته باهدي سكده باهدي س بدل كي لغدي لها وإلهي أغدي لها الله واسك حجابا هي أخرجه وحا سو صاري أبو داود وصو صاري والترمذي وكذلك البيهقي وصو صاري حاكم وصحيحيي والذهبي باكوها فقيه الشيلباني كما في السلسلة الصحيحة طرق كلنا حديثك وليه طيب حديث كاسي وفي فائدين يا dadka talada muslimiinta haya oo xilalka kala gedisan u haya haba yaraatee waa inay mujtamaca khidmadooda iyo adeegooda ay bannaanka ugu soo baxaan una dulqaatoon dhibka kaga imaanaya mujtamaca haddiise laakiin intay derbiyo gadaasha ka maraan ama waardiyayaal samaystaan baahidii ummadda iska xijaabaan muxuu ahay koodii faqiirka ahaayee dhibbanaana iska xijaabaan cuquubada ay la kulmi doonaan waxa weye iyagana baahidooda ilahay baa iska xijaabi doona allah baahidooda gudi maayo muxuu ahaayey marka dhib badan baa halka ka soo gaadhaya waxay kutusaysaa marka inay xaaraam tahay waana sidaa macna leanno xilka muslimiinta waxa lagugu dhibi waa ammaano ammaanadana waxaa la doonayaa inay sidaa tahay aad u gudato xalay samaynaan soo marin وأدى الذي عليه فيها سوريدا أي وضته حلكني wuxuu watay waa inaad isu soo taagto ood dhibkiisa u badheedho ood u rafaado ood u soo jeedo oo aada u khidmayso haddii kaleeta muxuu ahaay manaafacaadkiisa unbaan guranayaa magiciisaan qaadan xoolihiisana waan uruursan awooddiisana waan isticmaali barkintana waan dheeraysan wixii dayacmeeray ha dayacmo naar baad ku geli shaki ma leh saas macana ninkii ummaddan taladeeda wax ka mida loo dhiibo oo dhinta isagoo qish ku sameeyey oon u daacad bixin ilaahay buu la kulmaa maalinta qiyaamada tabaaraka wa tacaala isaga oon lahayn haba yaraatee wax loogu naxariisto xaalad halisuu galaya marka sidaas macna xaalado waxaa jira ay keenaysa maslaxadu inuu iska xijaabo oo uu samaysto dad waardi ah xaaladahaas oo kale nabigay ka dhaci jirtay sal alla alay wasalam marmarka qaarkood nabigu yani kaana yatakhidu bawaaban ruux iridda jooga oo ciddii u soo gelaysa idankiisa u keena ayuuma marka qaarkood samaysan jiray sida maalan labadii qisadii fii saxiix albukhaari wakayrihi ku sugnayd labadii dumarka ahayd ay ku timid muxuu ahaayey qisadii inta tubamee ay ku imaan jirtay nebiga ka xanaajiyey sal lla alay waslam nebiga markuu xanaaqay oo uu ka dhaartay waa kii qol kore fuulay mashruuba qol saruu fuulay kadibna wiil buu iridda dhigtay magaaladii waata laisdhex mariyey nebigu dumarkiisii waa furay cumar oo kor ka yimi baa masaajidka yimid waxaa lagu sheekaysanaya nebigu dumarkiisi waa furay aad buu u naxay meeshii buu ka soo dhaqaaqayoo nebigu u yimid sal alay slam mise iradii wiil ninbaa taaganoo waardi ah wuxuu ku yidhi nebiga u gal waxaad ku tidhaahdaa cumar baa ku jooga inuu ku soo galana raba wiilkii waa tegey idan laan soo noqday fasax kuma wado yidhi wuu celiyey haddana haddana waa soo noqday mar saddexaad buu dana soo celiyey wuu iska tegey marka markuu dhaqaaqay buu ka daba dhawaaqayoo waa lagu yeedhayaa wuuli soo gal markaasuu nabiga u galay sal alla alay wasalam marka qisada geys qaybta dambe way iska dheer tahay muhiimaddu waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam mar bay dhici jirtay inuu samaysto bawaab waxaa ka mid a ah isaga isagayo eh, markuu beerta geli jiray oo mid mid ay u imaan jireen oo uu dhihi jiray muxuu ahaayay eh, qisooyin dhowra ah jira noocaas culimmadu marka waxay ka qaadanayaan axaadiistaas ay leeyihiin marmarka qaarkood maslaxa way keenaysaa inuu ruuxa talada hayaay uu iska xijaabo oo dee mar xaajadiisii danihiisii khaaska buu qabsanaya sooma mar wuu nasanayaa waa nasiino daruuri ah sooma oo waardii askari la istaajiyo la yidhaahdo sidaa u imaado mid mid u galo oo saa u galo oo hadda ma suuroobi karto oo waa qadiyatu tandiim markaasoo kaleeto marka ma noqonayso xadiidku kuba dabaqmayo laakiin wuxuu ku dabaqmayaa adiga oo mas-uuliyadii xilla muslimiinta u haya xaalad aad baahidooda gudi kartood wax ka qaban kartood qaabili kartana haysta inaad ayar ka dhuumato oo derbiyada intaad gadaal ka marto koofiyad cas iyo balaayo aad iska soo hormariso agtaadaba la soo mari waayaba balaaya ku haysato markaas saas macna طيب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري لعن ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو لعنه الراشي مدك لالوشك بخيه والمرتشي يمدك لالوشك قات في الحكم قرط دحدد حكمك يا قرسوريده دحدد كبخيه يمدك قات لبدبا waa lacnada nabi sallallahu alayhi wasallam رواه وري وحوري أحمد أحمد والأربعة في أفر تباوري وحسنه وحى تحسيني الترمذي وصححه وحى صحيح ابن حبان كذلك ابن جاروت يا حاكم يا الذهبي يا الشيخ الباني وهو تحسيننا يعني ويصححنا يعني الحديث طيب ماشي وحافظك إليه رواه saas wuu idin qoraya walarbaca mise walkhamsa ha rawaahu axmed walarbaca hadduu idin qorayo ama rawaahu alkhamsa uu idin qorayo labaduba sax maa labaduba ma idin qoray sax maa labaduba xadiidka waxaa wariyey tirmidi iyo ibnu maajah basaa wariyey labada kale mayna warinin abu daawuud ma warinin nasaa-ina ma warinin waa kolkuu yahay min xadiidi abi hurayra markuu yahay من حديث أبي هريرة مركو يهي ترمذي ابن ماجه بس وري صاص فرادت رواه الأربعة صحمة رواه الخمسة صحمة ولو حديث وحا أصول هذا شاهد حديث كان أمر خاتكعية من حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص حديث كيس وسجن أمر خاتكعية له طيب عند الأربعة صلاة صلاة بن غريب عند الأربعة أفرت أكتوض إلا النسائية النسائي مويه ساسو معنا أفرت مركة مركة يورينا يا ومركو يهي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أما حديث أبي هريرة مركو يا أفرت ما وذا ورنين مركن ضمن حديث ابن عمرو ويهين النسائي ما ورنين سيدو حافظكم من وشر إلا النسائي مويان ترمذي وحو يجري مركو حديث كان ضمن عبد الله بن عمرو بن عاص لغا ورينيه ترمذي وحو هو حديث حسن صحيح كذلك حاكم بصحيحيه ذهبنا وكوا فقيه الشيخ الباني هو صحيح صوره حديث مركو حديث سنه حديث كان وحديث wuxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa laaluushku inuu xaaraam yahay kan bixinayana inuu xaaraam ka yahay bixintiisuna inay xaaraam tahay qaadashadiisuna inay xaraam tahay waana ijmaaco culimadu iskuma khilaafsana xaaraamnimadiisa laba iskuma diidana lannu laaluushka markii ay muxuu ahaaye haddii laaluushku uu meesha soo galo cadaaladii baa dhimanaysa sooma nidaamkii oo dhanna waa burburaya ninkii wax haysta unbayna tiisu soconaysa meesha maxaa ku baaba'aya marka dadkii tabarta darnaa ee wax laaluushi karin oo dhan waa baaba'aya saas macna ninka xukunka haysta iyo ninka shilinka haysta labadaa un baa socon soconaya waa ta hadda jirta soo ma miskiin hadday maxkamadii wax ka gasho loo yarna kharash kama bixin karo kharash loo yar ma bixin karo maxkamadu wuxuu ku laaluushana ma hayo inuu iska taga mooye waxba uma yeelaan fasaadka ayaa keenay marka fasaadka laaluushkaa keenay corruption waay ah, musuqmaasuqa masalana dowladaha dhan iyo mujtamacaadka dhan waxa dumiya waa laaluushka laaluushka waa maaliba meeshay ka laaluushka qaadashadiisa iyo bixintiisa kaga badan tahay waa ka fasaad badan tahay waana ka dulmi badan tahay saas macna الله تبارك وتعالى والقرآن كل شيء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام صماه لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون واللالوش كاس أكالون للسحت سحت قال اللالوش والله فسير علماء التفسير غير كامل لالوش هو معنى طيب بركة أه محوء هاي أسل كيسو مركة وحرام قطعي xaraam qatci way macna laana dhulmi buu keenaya iyo cadaaladii in laga fogaado riwaayad axmed waxay ku dartay lacana allahu ar-rashi wal-murtashi wal lafdiga ar-ra'ish ra'ish waxa la yiraahdaa waa mukhalliska u dhexeeya labadooda as bayna alaakhidi akhidi kalaaluushka qaadanaya iyo midka bixinaya mid baa u dhaxeeyo mukhallis aan u naqaanaa soo ma oo isu soo jiido isu keena kaas way raacishka isaguna waa malcuun isaguna waa malcuun ama waxa ku qaato ama bilaash ha isugu keeno waa dalaalka way macnaha oo macnaha waxa way laaluushkaa la qaadanaya ka dhex shaqaynaya isaguna waa malcuun lafdiga axmed baa ku daray ayib marka waa ijmaac baynu nidhi ijmaac ayib waxaa soo gelaya oo laaluushkaas soo gelaya waxyaalaha hadda looyaradu ay qaataan looyaradu ay qaataan oy ku qaadanayaan gar ay og yihiin ruuxa u dhiibanaya inuu khaldan yahay bay haddana ku leeyihiin anaa meeshaan marinaya garanaye adugu maxaad haysaa maxaad ii ogosha isheeg bule hortooda u samaysa sidanaan sameeyey waxba ha qarinin runta isheeg wixii baad sheegiisay u dhacday saasaa u samaysay sooma aniga igu dahay laakiin maxaad maxaad haysaa waa la gorgortamaya meeshaan ka gelin lahaa sharciga iyo meeshaan ka bixin lahaa anaa garanaye adugu waxaa lagaa rabaa hal milyan baa lagaa rabaa diyaar mata ha waaba isa soo taagahayaaba inuu beenalayahay buu og yahay inuu ruuxan soo dirsaday xoolaha bixiyey wuxuu og yahay inuu gar daran yahay inuu wax dilay buu og yahay inuu xoolo xardarran ku qaatay isagaaba u sheegayba haddana maca daalika waxoogaagiisuu bislaysanhaya loo balaaya haysato marka saas waa qaaligii wax kabada fadhiyay baa isaga laftiisa lagu shaaya oo muxuu ahaa isagu og oh, inay gartu dhinac tahay buu dhinac u goynahaya calashaan waxoogaa buu qaatay hadda kenya maxaa ka jira ma war leedahay taas soomaalidana waa laynagu xantaayo inagu warkeenna iska badaa marta warkeenna iska badaa malaha nolosheenna inteeda badan balaaluushkaasay ku kala socota hadda ka baa waxay yidhahdeen soomaalida wadankan markay soo gashay qaar fara badan sharcilaan baa lagu yimid in badan wadankii waa soo burburay waa la soo galay askartan jidka joogta ee muxuu ahay dadka qabanaysa xidhaysa rafaadinaysa iyo maxkamadihii iyo muxuu ahay booliiskii iyo stationadii iyo haddii waxoogaagan haddaan la haysan sheekh waa lagu rafaadi lahaa baa lagu leehay markaasaa waxay dhahay ilaahw iyagana muxuu ahaayey eh, shida ha waaye annagana shilin ha noo waayo iko shida sawada iko shida balonze lati harambe sawma iko shida ila hore yagana shida hawa anagana shilin hanu way wala lushki wa asawad tawawa in bada waxa sababu asabir daradeena sawawa wax badan oo xaq u heli helay hada jidkeedii marto oo u sabri u adkaysan lahayd baan Soomaaligu sabir buu lahayn marka waxa dhalaysa baabuur yani bas la fuulahayo baa waxaa lagu jiraa safoo tikidkii baa la goosanaya saf dheer dadkan muxuu ahay waa iska sabraan iyaga soomaaligu intuu safkaa kusii jiri lahaa ma sabri karo laab buu soo galahayaa xoogaa boqolkiisa shan labadiisa boqol buu doonanayaa tikid dadkiiu taagan buu ayar tikidkii goosanaya waa la dhaqaajiya wax badan marka waxaa sababa garowsho ma lahoo sabir darradeennaa sababa saas maana marka laaluushkan lagu degdegayo sax culimmadu waxay yidhaahdaan lidaruura marbuu wuxuu u bannaanaadaa oo ruuxa bixinaya u bannaanya ka qaadanaya si xaaraam ku yahay markii dawaabid la helo waa goormo waa marka aad dulmi iyo gardarro lagugu hayo aada isaga dafcinayso shardi waxaa inaadan dariiq kalood isaga dafcisa haynin shardi waxaa kaloo ah dulmiga aada iska dafcinayso waa inaysan cid kale dulmi ku ahayn oodan ku dhibaataynayn waxaad iska dafcinayso waa dulmi dariiq kalood isaga dafcisa ma haysid haddaad iska dafcisan dafcisana cid kaloo ku dhibaataynaysa ma jirto marka adiga bixinta waa lagu ogolya ka kaa qaadanayase waa malcuun ama ma ahee xaq kaa abaad ku raadinaysaa oo kaa maqan dariiqaa dariiqahaana kuwa fura oo ma haysid sidood ku raadsato dariiqa aad ku raadinaysana iyo laaluushkaad bixinaysana cid kaleetood ku dhibaataynayso oo dhib ka gaadhaya ma jiro markaana waxay ydhahen lidaruura ka bixinaya way u bannaan tahay ka qaadanaysa saxaaraan bay ka tahay quyuuddaasi markii loo dhigo haddii quyuuddaa laga helo xaalaatu daruuray markaa gelaysaa sida uu taqriirinayo shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fii majmuuci alfataawa ibnulqayim iyo keyrkoodba waxay leeyihiin xaalaadka yajuusu lilmucti walaa yajuuzu lilaakhid saas wey macana xaalad noocaasaa jira oo kuwaas ay ka mid yihiin macna وعن عبد الله بن زبير رضي الله عن عبد الله بن زبير قال وحو قضى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو حكم أن الخصمين لبدا إسهيسته يقعدان ويفريسانيان بين يدي الحاكم حاكم كهرتي سيفريسانيان أن الخصمين لبدا الروح معناها محوء هاي doodaya ee gartu ka dhaxayso yaqcudaani way fadhiisanayaan bayna yaday alxaakimi garsooraha hortiisay fadhiisanayaan bimacnaa waxaa la diidan yahay inaad qaarna gadaal fadhiisiiso qaarna hortaada soo fadhiisiiso rawa waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey min ariiqihi bubayhaqiya xaakimba ku wariyeen wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakim tasxiixa xaakimi sax ma aha xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo muscab ibnu haabit alsadi oo daciifa isagaasaana xadiidku daciif ku yahay cabdulxaq alashbiili mundiri ibn xajar fi talkhiis sheekh albani fi daciifi sunan abi daawuud intooduba way ku daciifinayaan sababta dacfigiisuna waa ninka la yidhahdo muscab ibnu thaabit alasadi wuxuuse xadiidku ku tusayaa ruuxa markuu garsooruhu garta qaadayo labada ruuxoo inuu hortiisa fadhiisiiyo lianna cadaaladduba waxay ka bilaabanaysaaba inaadan dadkan muxuu ahaaye aada u gar qaadayso gartu intay dhagaysigeedu socdo waa inaad si siman hadalkana u siiso fadhigana si siman u siiso fiirada iyo ishana si siman u siiso haddaad midna markuu hadlayo hadalka ku guulguushood ku adkayso iyo su-aalaha midna waxoogaa aad ka yara dabciso cadaaladdarrabada bilowgaaba ka bilowdayba dabaalxumada hiriqdu ka bilaabaysa warbu yidhahda meeshii bilowgii hore intaan xukunkaba la gaadhinba qaadistii qaabkaad u qaadaysay baabad cadaaladdarra ka bilowday soma marka waxaa la rabaa dhagaysiga iyo iجرا-aadka dhagaysiga inay cadaaladu ay ka bilaabato ilaa xukunku cadaalad ku soo baxo saasuu kutusaya qawaacid kaloo sharciyana macnaha faa'iideynaysa xataa haddii xadiisku daciif noqdo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi